وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها aadaakani baabu bayaani wujuubi lgusli ama gasl maydhiga waajibnimadkiisa uu waajib ku noqonayo cala lmar'ati haweeneyda bikhuruuji lmaniyi minhaa soo bixitaanka ay maniyi kaba soo baxdo taas ise raggaba ugu waajibaya iyagana maydhi inuuguba waajibayo bal hadday dhacdo taas buu baabkeedii yahay وxdثnي زهير بن حرب qال xdثnي عمر xdثnا عمر بن يونس الحنفي qال xdثnا عكرمة بن عماr qال qال إسحاq بن أبي ضلحة xdثnي أنس بن مالك qال أنه qاl jaءت أم سليم bal سندku saa u yaalo un baynu habeen dhoweyd intan aan dahaaro ku jirnay ama ninkii xadiidkiisi aynu soo marray ee isagoo yimi reer miyiga ahaa iyo masjidka dhinac mida ku kaajay xadiidkii baan sanadku isagoo sananu aan kuba soo aragnay allahuma waxaa dheerayd halkaa isxaaq ibnu abi dalxa ayaa waxaa kuba sugnayd sugnaydun inuu xadiidka ka warinayo adeerkii anas ibnu malik intaasaa lafdigaa kuba sugnayd bal markaasi sanadku isagoo saa zuhayr ibnu xarbin ilaa anas baynu ku soo aragnay xadiidkii aan sheegayo markaasaan habeenkaasoo ogaanay isxaaq ibn abi dalxa abi dalxa awowgii baa loo nisbeeyey ee waa isxaaq ibnu cabdillahi ibn abi dalxa saas buu anas ibnu malik adeer ugu noqonayaa oo cabdullahi ibnu dalxa ibnu abi dalxa iyo anas ibnu malik baa umusulaym baa wada dhasho xaggooyo ka walaalahasaan habeenkaa hore soo sheegnay imika waxaa kusugan un san habeenkaa horabada sanun bay ahayd in loo teeriyey un loo nisbeeyey awowgii ruwaadana wax iskagaba badano taas qaala qaaladan anas baa leh kollay xadaaniidii baanay tafsiir u tahayne wuxuu ihi anas ibnu malik baa ii warramay wuxuu ugu warramay maxay ahayn waa kan hadalkii warkiisii oo tani tawdiix iyo tafsiir waxay u tahay xadaaniidii ayay tafsiirkeedi iyo tawdiixeedii tahay xadiidkii baaba kan oo qaala wuxuu yihi anas jaءat umu sulaymin umu sulaym baa timi wahiya umu sulaymna jaddatu isxaaqa isxaaq hooya ayaydii weeye oo isxaaqna dee aabihii cabdullaahi bn abi dalxa ayay dhashay anasna waa hooyadii waa isu adeersaan sooba ogaanay ee waxa weeye umu sulaymtani isxaaq hooyadii yay u timi ilى rasuuli الlahi salى الlahu عalayhi wasalam anas baana ka warramaya daahirka xadiiskuna waxa buu yahay ama sanadkan daahirkiisa noga jeeda si wuxuu u joogay anas ibnu malik oo uu xadiisku markaa riwaayadiisi iyo musnadkiisii laba yidhaaho lakin de riwaayaadka dambe sia barhkood daahirkoodu noqon nasaa-ina iyada uu sariixiyey baabay dhacday oo inuu leeyahay hooyaday umu sulaym baa ii warantaye isagu umuu joogin qisadan iyo waaqacadan ee wuxuu ka maqlay hooyadii umu sulaym buu kaba maqlay oo xadiidku markaa waa musnadkii umu sulaym buu noqon faqaalat lahu rasuulkii ilaahay baa waxay ku tidhi wa caaishatu walxaal caaisha cindahu iyaday caaisha agtiisa ku sugan tahay oo markaa ay timi waxaa la joogtay rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh caaisha ayaa la joogtay oo waxay tidhi yaa rasuul allahi rasuulkii ilaahayow almarأaةu haweeney haweeneydaasoo taraa arkaysa maa yara arajulu maa wuxuu yara arkaya arajulu ninku fi lmanaami manaam wuxuu ku arkayo bal waxaad iiga warantaa maxaa xukumkeedu yahay miyay maydhanaysaa mise ma maydhanaysa taa weeye waxay doonaysaa oo waaba tan hadalkiibay sii wadaa oo fataraa arkaysa min nafsihaa xagga nafteeda ka arkaysa ma yaro rajulu ninku wuxuu arko min nafsihi naftiisa uu kaba arko maxay yeelaysaa maxaa xaaladeedu noqon miyay maydhan kollay hadalka waxay u wadaa waa ixtilaam waa haweenaydii oo ixtilaamta waa dee cibaaradii un bay laftigiiba yar asturtay musnadka imaam axmedna waxa dhacayba halkan imaka dee waxaan kuba timi iyadoo dee imaka ama kinaayo ahaan lagaba cabiray arrinkan ama matnikan iyadoo laba caddeeyo waxay ku sugnayd muslimka imaam axmed inay tihi qaalat ya rasuula allahi إida ra'at الmarأaة ana zawjaha yujaamicuha fi lmanaami markaasay xadiidka sii wade bal rasuulki ilaahay oo waxaad kaba warantaa hadday haweenaydu aragto iyadoo ninkeedii uu la kulmayo manaamna ay ku aragto maxaa xaaladu noqon maxay yeelaysaa miyay maydhanaysaa taas baa ujeedadeedu ay tahay <clears throat> faqaalat caaishatu caaisha waxay tidhi yaa uma sulaymin umu sulaymay fadaxti nisaaa dumarkii waad ceebaysay dumarkii baad fadeexayso dee umuurtaas aan dumarku ay ka xishoodaan inay sheegaanba ayaad sheegtay oo saasaa dumarkii ku fadeexaysaybo dee ixtiraamkan iyo umuuraha ragga iyada caadiga u ah sheegideedisana aanay iyagu kaba xishoono waa wax ku badan oo caadi ah ee dumarkii waa waxay qarsadaan hadday dhacdaba waayo su-aalahan iyo khaasatan weliba riwaayaadka inoo dambeeya si waxaanay dee iyaga se raggu ugu badan yahay aanay iyaga uguba badnayn baa meesha muuqatay ee haddaba bal matalan dumarkiibaa dee markaad umuurahan sheegtay waxaan la qariyay aada sheegtay ama sheegidiisaba lagaba xushoodo dumarkii baad fadeexaysay taribat yamiinuka waa cibaaro kolley dee aynu garanayno soonana noqota <clears throat> inta badan laftiga waxay ku fasiraan taribat yamiinuki macnaa iftaqarat yamiinuk gacantaadu ceedhowd ceydhowdahay oo macnaa lasidaha turaab weeye waa wax la iyo ruux fara oo waxa weeyaan taasba noqda intao ciidda kuba dhegtay gacantaadu laakiin lafdigan iyo alfaado kaleo luqada carbeed kuba soo noqnoqda oo bal matalan hakilatu umahu iyo oo kale ama sakiladka umuk rasuulka ilaahay baaba saxaabisaa ku idhi wayru umihi oo kale la abalaka iyo alfadacaynkaasa ayaa jirta oo marka la eego ay ama markay shay qoonsadaan ay odhan jireen ama markay ruux kaba zanjirinayaan waxay odhan jireen kolkolna shaygii markay la yaaban yihiin ee ay cajabgeliyo ama ay kuba boorinayaan alfaado ay isticmaali jireen sida la abalaka iyo waxyaalo ayaaba jira marka guud ahaanna umuurahaasay ulaba iman jireene waxaan lafdigu keenayo oo aad ah dee habaar oo kale iyo waxyaalo taa ugamay jeedin ee carab baaba matalan waxay caado ka dhigatay inay alfaadaha isticmaasho iyagoon macnaha asalka ah iyo xaqiiqada macnaheedu tay aan u jeedin ee umuuraha kaleen tilmaanay ama inkaar ha noqotiiyo zajri kolkol xasi cala shay iyo isticdaamkii iyo icjaabkii haba noqotee ayay uba isticmaaleen tanna waa ti un taribat yamiinuki waana arrintan dee aday leedahay oo way ku inkiraysaa ma hadalkan ay tidhiba li faqaalat lcaaishata <clears throat> faqaala lcaaishata rasuulka ilaahay baa ku yidhi salawaat ullaahi wasalaamu aleyh caaisha bal anti fataribat yamiinuki macnaa iyadu in hadalkaa lagu yidhaaha may mudan adiga gacantaadu caydhowdayo adigaa mutay in hadalkaa lagu yidhaaho sababto wax munkara lamay iman diinteedii bay doonaysaa inay fahamto oy wax ka ogaato taasay doonaysaa dee ruuxa wixii isaga waajibka ku ahaa ee diintiisa ku tacalluqsanaa isagu cid weydiinayaana canaan iyo inkaar muu mudan eh ruuxan taa inkiraya waxaa ku qoonsaday ayaa inkaarka mutay isagaa mutay in lagu yidhaaho taribat yamiinuk ee iyadu may mudan in hadalkaa lagu yidhaho adaa mutay buu leeyahay caaishay markaad umuurtaas iyada waajibba ku ahaa diinteedii ay ku ogaanayso aada ku canaananayso ama dee bal kuba inkirayso taas caaishu hadalkaa ku yidhi iyadii haddaba isagoo u jawaabaya umu sulaym wuxuu yidhi nacam haa faltaktasil ha maydhato yaa umma sulaymin umu sulaymay idaa ra-at daaki arrinka aada sheegayso ama daalika hadday aragto ha maydhato taas buuhi rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh bal xadiidku waa inoo socon ama riwaayaadkiisu kollay ina iyadoo ay waxoogaa isu yarkeen raaci doonaan oo barhkoodna aan meelo qaarkood kaga joogsan doono haddaan halkan waxoogaa yarun kaba sii tilmaano horta khaasatan umu salama umu salamana way inoo dambaysaa bal iyadoo midkood waa umu salame ay su-aal la timi oo arrintaa miyay dhacda ay tidhi oo qilada jaanibkooda bal matalan tilmaamaysiyo jaanibkaa inaanu kuba badnayn xagga dumarka arrintani taasi baa inooguba sugane xadiidkusi inoo faa'iideynayaan waxa weeye ee haddii ay haweenaydii ay ixtiraamto macnaa hadday aragto iyaday nin kulmayaan oo ay taas ku riyooto marka ay soo toosto hadday aragtay inay wax ka soo baxeen ee wixiina uu bal matalan lagu tilmaamo inuu mani yahay taas waxa weeye san raggaba haddii ay saa ay arkaan ay ku manaamaan oo ay wax ka yimaadaan ama mani ay kaba timaado maydhigu waajib ugu yahay ayaa iyaduna maydhigii janaaba ay waajib ugu noqonaysaa intaas weeye xadiidka ta inoogaba sugan arrinta kale jirtaana waxa weeye rasuulkii ilaahay idaa ra-ta daaki markan uu leeyahay maaha macnuu inay aragtoy ku riyooto un iyadoy nin kulmayaan oo intaas taa inuu ruuxa ugu waajibaya maydhi ma aha ee waxay aragtay waa wax ka soo baxay ay jiraan wax dee bal matalan ama mani oo soo baxay hadday jiraan markaas baa maydhigaasi imanayaaye aragti uun iyada uguma waajibayo waxa inoo dambeeya riwaayadka xadiidkee dambe inooguma imanaya waa xadiidkan anasiya u umm muslim iyo xadiidkeede idaa ra-at ilmaa hadday aragto mani ay aragto ee dee ragguba haddii ay waxan ku riyoodaan oo uu hagaag u xusuusan yahay oo wixii uu arko laakiin markii uu soo tooso wax qoyaana iyo wax soo baxay adigu wax maniyoo soo baxay aanu jirin maydhi kuma waajibaya biijmaaci almuslimiin oo aragtidaasi maaha inuu ku janaaboobayo ee waa waxaan soo baxaya ayuunbaa janaabada keenaysa maydhiga waajibinaysa oo bal markaa taaba weyo ragguba waa taas wey <clears throat> bal markaa halkana waxa weeyaan un oo xadiidka iyadata inooguba sugan culimaduna ay kuba ijmaacsan yihiin horta bal xadiidka inooguma sugan haweenaydii haddii ay mani dee kolkol qoyaan kalu noqon karaa raggaba haddii dee waxa weeyaan qoyaan isku arku qoyaankii laga dhigay inaanu mani ahayn khasaa'isteedna aanu lahayn madii unuu yahay madyigii aynu xalay soo haynay dee meeshii in lagaba maydho iyo dee taasun mooyaane maydhi kuma waajibinayo e laakiin waxa maydhiga waajibinaya waa manidii e, mani soo bixitaankeed dee maydhi bay waajibinaysaa taas oo waana waxay culimada islaam ama muslimiintu ay kuba ijmacsan yihin waa masale ijmac khuruuj lmaniyi wuxuu waajibinayaa maydhi rag iyo dumarba taas kale arrinta kale kaalintaa ilaaj hadduu dhaco ida iltaqa baa inoo dambaysaba oo de rag iyo dumar intay kulmaan labadii cudwi ee taran ay dee markaas waxa weeyaan iskaar iskaarhku maaha inay istaartaan une bal matalan dee ilaaj dhaca iyo gelitaan uu dhaco taasna inzaale bayaan u jirina mayrigu waa waajibaya iyada taasna axaadiista inooguma dambaysa dee dumarkana waxa u gaaro xaydki iyo nifaaskii oo iyagana dee bal matalan maydi kuba waajibinaya saan xalayba soo arkayna xaydka marka ay kaba uu kaba go-o taas oo kale bal adigu wilaadaduna kolley dee inta badan nifaas baa laba socdo kolley waa wax keenaysa walow masale khilaafiya ay tahay haddii iyadoon wax la socdaaba aanu jirin wax dhiiga aanay aragba ilmihuun uu dhasho maxaa arin noqonaya qasli waajibaya mise ma waajibayo dee kale waa masale taasi bal masaaisha kore quwa ahaan ka hooseysay barhkood leeyihin maydhi ma waajibinayo waysun bay waajibin kuwana ay leeyihin maya khuruujka naftiisa ayaa maydhiga waajibinaya bal markaa taas taasba weyo kolley umurana way inoo socon doonaan insha allahu tacaala xaggan oo bal matalan xadiidka iyo duruqdiisa kale aan kuba arki doono waana kan riwaayaadkii kale xadiidku xadaثna cabaas bn اlwalid qala xadaثna yazيid bn zurayci qala xadaثna sacيid can qataadata an anas bna maliki xadaثahm markaa dee dad kalea la joogay oo qataada iyo dad kaloo la joogay ayuu anas ibnu malik xadiidkan aduu u wada warramay weeye oo waxa weeyaan kolley ninkan sheekha muslimina kolley caawa inoogu horeyso hore umaynaan soo arag cabaas ibn lwalid narsi waana nin bal matalan dadkii atbaacu taabiciintii la kulmay raggoodii ugu waaweynaa ahaayo hiqaa weeye welibana nin axaadiisu aada kitaabka axaadiistiisa ugu yartayba weeyaanoo horena si aan soo sheegayo umaynaan soo arag xadiiskan oo keliyuu ku leeyahay bukhaarina sidan oo kale uu gaba wariyaa laakiin isaguna saddex xadiisun buu kaba wariya saxiixa dhexdiisa oo waa nin marka la eego labada saxiix axaadiistiisu ay aada iyo aada ugu yartahay waxaana una uu sheegayaa nuskhooyinka qaarkood inay dhacday halkan cabaas bedelkeeda cayaash ibn اlwalid waa nin kaloo isku wakti ahaayeen isku reer basre ahaayeen aabihiina ay wadaagsadeen lakin midna waa cayaash midna waa cabaas lakin taasi waa qalad buu leeyahay oo sababto cayaash kitaabka bukhaari unbu kuba suganyaho bukhaari baa wax ka wariya ee muslim asal ahaan waxba kamuu warin cabaaskana labadooduba way ka wada wariyeen kollay ninkana nisbadiisu anarsiyu baa taalaanaad moodaa kitaabkayga atarsiyu ta inay dhacday ee waa nuun weeyaan oo adigu malaha meel adigu webiyada kuufa waa webiga un kuufa marayo kollay furuucdiisaas mid kamida magacan lahaa narsi oo dee malaha qaryooyina dhowr qaryana ay markaa kollay kuba tax ay ku hareereysnaayeen oo kaas baa loo nisbeeyeen ragga kale waan soo aragnay wuxuu yihi markaa anas ibnu malik ana uma sulaymin umu sulaym baa xadaat waana hooyadii hadeeg umu sulaymna de kolley waa haweeneyda aan wada garanayno rumaysa ama rumaysa barhkood sahla iyo way yidhaaheen de lakin dee axaadiidna ama waaba waxay noo dambeeya way kuba timi rumaysaan la arko inay la qabuun ahayn ee magacu uu markaas ama sahla ama magacyadan kale sheegeen yahay anas ibnu malikna hooyadii weeyo markii hore aabihii baa qabay malik ibnu anas malik ibnu nadri anas ibnu malik ibnu nadri kolley waana anasna way u dhashay waayo anas markii uu rasuulka ilaahay madiine yimi toban jir baabu ahaa waa dhowaa e waxaaba la yidhi markii dee islaamku aad buu usoo dhawaaday oo islaamkuba yimi reer madiine ay cidi kaba islaamtay oy isagii xataa islaamnimadkii u bandhigtay markii ay islaamtay baabuu ka cadhooday oo adigu shaam iyo xaggaasuu qabtay oo uu kuba dhintay dabadeed baa waxaa guursaday abu dalxa guursaday oo dee waxay u dhashay inan yaroo adigu marka abu cumayr mafcala nuqayr oo kolley kii dee yarida kuba dhintay iyo kii markii dambe ducadii rasuulkiiyo ilaahay adigu bal taas uu barakeeyey ee isxaaqan iyo dhalay waxaana le markaa abu dalxa doonay isagu markaa weli mu islaamin markaasay tidaa la yidhaahaa dee adigu nin la celiye ma tihid lakin dee anigu waktigaasna walaa taxriimka dee muslimaadku ay ragga mushrikeedkaba soomay degin oo aayaadkii mumtaxiina soomay degin waktigaas lakin iyadii baa tidhi de haddaad islaamto wax kaloon ku weydiisanaya ama meher kaloon kaa dalbaya ma jirto siba ku islaamayo kuma guursato la yidhaaho waa haweenaydii ugu dad meher qaalisanayd waayo meherkeedii baa islaamnimo ahaa islaamnimo dee ninkeedu islaamo ah meherkeedu ahaa bal haddaba umu sulaim baa xadasad warantay oo anas yabay u warantay oo waxay ugu warantay annahaa iyadu sa'alat inay weydiisay nebiy sala allahu اllahu alayhi wasalam nebigii ilaahay can ilmar'ati haweeney tara arkaysa fii manaamihaa hurdadeeda ku arkaysa maa yara rajulu ninku wuxuu arko oo waxay dee ku manaamaysaa iyadoo nin u tegayuu la kulmayaba taas ay camalkii ama ficilkii wada samaynayaan maxay yeelaysaa weeye faqaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulki ilaahay baa wuxuu yidhi idaa ra'at hadday aragto dalika arrinka almar'atu haweeneydu <clears throat> oo haweeneydu hadday waxaa aragto faltaktasil ha maydhato kollayna waa taa aan nidhi waa hadday wax soo baxaan ama mani ay timaado ayay noqonaysaa ee aragga naftiisa ma noqonayso oo in waxa weeye shaygan daahirka usoo baxay baa rag iyo dumarba maydhiga waajibinaya ee laakiin waxaan soo bixini ma waajibinayaan xataa ruux haduu dareemo oo de isagoo nin kuba riyooday oo tii dareemo arkay inay wax soo baxayaan oo markuu toose wixii aanay soo bixin isagoo dareemayay ixsaastaasi jirtay kol haddaan duhur jirin maydhima waajibayo iyaga naftooda dumarkuba xaydkii hadday dareemaan waqtigiisi gaadhay jirhkooduna way ka dareemeen haatan khalaas dee inuu bixidiisii ay dhawaatay inta aan duhuurku dhicin weliba haweeneedaa daahiradaa soomkeedna waa iskaba wadanaysa wixii markuu muuqdo ayuunbaa bal matalan taas oo kale inay noqonaysaa hadduu xataa manaamkii uu ahaa isagoo isaga ku riyooday inzaal inuu dhacay laakiin markii uu soo toosay inaanu waxba aanu arag biijmaac lmuslimiin wax qasbiyo korkiisii maba jiro bal markaa waxa weeye uunin hadday aragto waa wixii soo baxaya weeye maaha hadday ficilkan ama jimaac aragto faqaalat umu sulaymin ummu sulaym baa waxay tidhi wastaxyaytu min dalik min dalika arrinkaas ayaan ka xishooday san baa halkan muslim kollay nusqooyinkiisa dhacday ama intooda badan intanaa dhacday nusqooyinka qaarkood muslim ayaa halkan waxaa dhacay bedelkeeda faqaalat ummu salamata ummu sulaym bedelkeeda waana suurtagal inay ahayd sixid la saxay ee laakiin waxay leeyihiin waa saas baa imika inoo taalla kollay sawaabkii maaha sawaabku waa ina iyadu iyadaaba saa-ile ah kamay xishoona waa tan rasuulka ilaahay u timi ee weydiinaysa haddana waad xishooday arrinkii oo dee taan idhi weliba hal yakuunu haada waa tan isma laha dee iyadoo su-aasha markii hore lahayd hadday aragta tidhi haddana arrinkaasi miyuu dhacaya ee waxa weeyaan un dee dusha un baan kuba saxanayna qolooyinkiina sharaxaysaana uma baahnidin sababtu sharaxa ayay hadalku kuma sugan yahay ee waxa weeyaan un akthar nusakhsan baa dhacay nusqooyinka qaarkoodna waa sixi daraaddeed baa faqalat umu salama dhacday taas baana maxfuud oo waa rasuulka ilaahay zawjadiisii kale umu salama ayaa joogtay markay su-aashan weydiisay ayaa iyadu hadalkiibay ka khajishay ama kaba xishootay sia ay caaisha oo kaleba markaa labaduba waa inay labaduba kuwa inkireen barhkood baaba tan dambe un raajax yeeleen oo qaalat waxay tidhi umu salama markaa leenahay umu salama hadal kale wahal yakunu haada arrinkaasi miyuu dhacayo haweenaydu miyay ixtilaamtahay oo mamanidee kasoo baxday iyo waxyaalahay leedahay oo sidaa ragguba ay u leeyihiin oo miyay ixtilaamtaa faqaala nabiy llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu ihi nacam ha fa min ayna xaggeebaa yakunu uu ahaanaya ashabahu haddii dee haweenaydu maaha uun in dee waxa weeyaan manida ragga uun weel qaadaya ilmihiina uu halkaasun ka abuurmaya iyaduna ay sidayaan un maaha abuurkii bay qeyb ka leeyihin labadooda wax ka wada yimi baa ilmihii ka abuurmaya taas baa keenaysa kolna inuu hooyadii u ekaado ama abtiyadii oo kale kolna uu aabihii u ekaado ama adeeradii oo kale u ekaado oo macnaa iyaduna abuurku maaha un inay tahay uun wax dee in manida ragga uun intuu raximkii galo taasun ay wax ka abuurmayaan iyadu ay sidaysa uun eenay wax kale kulahayna lahayna abuurkiibay qeyb kaba yihiin oo labadooda wax ka wada yimi ayaa ilmuhu ka wada abuurmaya taas baana shabahan keenaysa iyo ekaanshaha kolba uu mid u ekaanaya keenaysa ee haddii aanay jirin wax iyada xaggeeda ah oo iyadna qaybka ka ah ilmaha abuurkiisu haddaan u jirin famin ayna yakunu shabah haduu haddana shabahu xaguu ka imanaya macnaha abuurkii bay qeyb kaba mid yihiin ilmihii abuurmayey ayay haweenayduna waxaa marka markaa walad ilmihii wuxuu ka abuurmayaa dee labadan arrimood ninka waxa kaba imanaya iyada xaggeeda waxa kaba imanaya isutagooda ayaa ilmihii kaba abuurmaya marka rasuulka ilaahay salawaat wasalaamu calayhim oo isagoo taa weliba wuxuu kusii daray inamaa arajuli ninka biyihiisu waa manidiisu haliidun waa mid khaliid aho ujeedadu wax khafiifa maahay waa wax qara laho de waa taas oo abyadu cad waa markuu caadi yahay oo umuuruhu caadi ayyihiin yihiin umuuruhu ictidaal ay yihiin wamaa almarati haweeneyda biyaheedaasna raqiiqun waa mid khafiifa oo asfaru cawlan dee kollayna axaadiiste waa tan iyo riwaayaad kalena way inoo dambeeyaan bal khaasiyadaasi uu leeyahay waxaana culimadu yidhaahaa nun labaduba waa xaal alictidaar iyo markay umuuruhu ama shaksigu iska caadi yahay ee laakiin kolkol ruuxi ama xanuunkiisa kuba yimi daraaddeed oo uu xanuunsanaya se raggii oo kale ka soo qaad ama isagoo say kaba cabiraan intuu badsaday jimaac iyo waxyaalaha caynkaasa sifadani way isbedeli kartaa oo bal dee midabkan cadaankii waxa weeyaan waa isbedeli karaa sifadan kale sakhanadu way isbedeli kartaa umuuro kale lakin xaal اictidaal haweeneydna waa tan oo kale labadoodaba <clears throat> haddaba markaas oo labadoodaba kolley imaam nawine raximah الlahu tacaala halkan umuuro ayuu kolley tilmaamayaa kala duwan oo xaggan dee sifaadkaas iyo inay isbedeli karaan iyo waxyaalaha caynkaasa oo ruuxu xanuunsado oo kale iyo ruuxu taas iyo ama bal umuro ayay inay caaridi ama daarii ay sifada rasuulka ilaahay sheegay salawaat ullaahi wasalaamu calayh labadaba ay bedeleyso bal markaa waxaana uu leeyahay isagoo khasaade kol kolba ruuxu xaalada daariga daraaddeed ama xanuun daraaddeed baa sifaadka qaar qarsoomi karaane manidi ragga ayuu leeyahay saddex khasa ama khaasiyo ayay leedahay oo kale kolleyna waa arin muhima ah, ogaanshuhu waayo kolkol baa waxyaalo jiraan waana dee masalo kolley bayn ahlicilmi ijtihaadkoodu ku kala duwan yahay oo ruuxu haddii dee ama xanuun daraadeed iyo waxyaalo ay manidii uga timaado lana garanayo inay manidii tahay wax shaawo uga soo baxay maaha wax seebiyahaaba usoo baxo ama ciladii soo saartay ay tahay mayhi ma imanaya mise ma imanayo oo kale bal kolley waa masalo dee culimada dawaaif kaba midi ay xaaladaa leeyihiin xataa mayhi ma waajibayo e walow shaaficiyadii agtooda iyada soo bixin madi si kastaba inuu uwaajibinayo si kastaba ha kuba soo baxin marka saddex arrimood baa waa in yar baan eh, ayuu sheegayaayo midi waa xagga ragga markuu sheegaya alkhuruuju bishahwa oo de waxaan uu kusoo baxaya waa lado iltidaad iyo dee macaansi iyo shahwi kuba soo baxaya iyadoo ay raacayso dee markuu dhammaado dabadeed futuur ruuxa kuba imanayo taasi waa mid khasiyada labaad oo dee haddii ur iyo waxyaale ay yimaadaan buu leeyahay raayaxadiisay yidhaahaan raayaxata dalxi de dalcigana inta badan ubaxan timirta iyobay yidhaahaanee laakiin haddana wuxuu ku dhow leeyihin cajiinkoo kale iyo raayaxadiis ayay taasi noqotaa arrinka saddexaadna waa soo bixidiisu dee ruuxu markaas waa inuu leeyahay de marka mima indaafiq sida ilaahay yihi waa biyahaas aan dee wax dareeraya ahayna waxaa soo boodboodaya uu yahay bal saddexaa waa khaasiyo haddii midun la helo buu leeyahay oo xataa kuwa kale wax yimi oo daari a ah la waayo maninimo inuu yahay waxa weeyaan way ku filantahe ina ijtimaacoodu lama shardiyo ama xagga dumarka oo kale bal hadday de qaliban mala iyaga wax soo baxa waa naadirba oo de khaasatan mani ahaan laba yidhaahee haddii ay taasi dhacdo san xadiidka inooguma sugan wuxuu leeyay waa asfaru raqiiq oo kale ee kol kol ayaabu leeyahy sifada isbedeli kartaayo wax cadoo sakannik oo kale a noqon karaa lifadli quwatiha markaa iyaga laba khaasiyu kaba dhigaya xaggan raayaxaduu kala mid dhigay iyo haddii khuruujkaasoo taladud iyo bal markaa shahwe ahaan uusoo baxayo raaxaysi labada arrimood buu kaba dhigayaaye e, lakiin de waxa weeyaan bal hadduu soo baxo waa waxaa medhiga waajibinaya sidaan xadiidka imaka kuba hayno kollay waxyaalo kalena way noo soo socdaan marka waxa uu rasuulka ilah yihi fa min ayihima waa labada maniyood waa taa ragga iyo taa dumarka kolba kooda calaa kor noqda oo bal matala kii kanuu ka qor ka kor noqdo waa ka batay kaba qaalib noqday taasba kuma fasir aw sabaqa ama horeeyo oo raximki iyo waxyaalo usoo horeeya ayaa yakunu minhu shabahu xagga shabahan waa ama akhwaashii akhwaaltii abtiyadii ama hooyadii u ekaan ama aabihii adeeradii u ekaanayo shabahu kolba wuxuu ka imanayaa bal sadqiga haddaan lafdigan eegno waa horeynta oo kale amase culuwiga haddii lagu fasiray macnaa galabo iyo inuu kii kale kaba ka hornoqdu kaba bato taas baa kolba adigu dhinac buu adigu dee shabahii kaba imanaya marka asbaabihiisana waxaa kaba mid ah de bal matalan arrinkan rasuulka ilahay inoo sheegay xadiidka kolley bal waa inoo socdaa xadiidku axaadiisna way socotaa marna waxyaala in yar baan ku yar joogsan doona in yar eegi doona xadaثna daud بن rushaydi qala xadaثna صالح بن cmr qala xadaثna abu maliki الأshtaciy عan anas بn maliki qala anahu qaal sanadku waaba afar keliya lakin de anas ibn malikna se xadiidka kolley waa hooyaduna haweenadan uu ibhaamiyey waa cilmi oo dee xishood ma laho iyaduba kamay xishoon inankeedna iyadiibu kaba warramaya iyo waxyaalihii laguba yidhi daawud ibnu rushayd horeynu usoo maray kolle saalix ibnu cumarna waa nin hiqa ah laakiin halkana baan filaya xadiidkan keliya abu muslim kuba leeyahay oo nin saa kitaabka ama riwaayaadkiisa horta muslim agtiisa dee ay saas ba yihiin ma aha waaba xadiidkan keliya abu malik alashjaci sacd ibnu daariqna horaan usoo aragnay wuxuu ihi anas ibnu malik sa'alat imra'atun haweeney baa weydiisay rasuul llahi salى اllahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay can ilmar'ati haweeney bay weydiisay bal haweenayda tara arkaysa fii manaamihaa hurdadeeda ku arkaysa maa yara rajulu fii manaamih ninku wuxuu arka manaamkiiso dee waa jimaacii taas bay arkaysaa bal ka waran faqaala markaa rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi idaa kaana minha maa yakunu min arajuli idaa kaana hadduu ahaado minha iyada xaggeed ma yakunu waxa aanaya min arajuli wixii way aragtay waa jamaaciya lakiin rasuulku muxuu ujeedaa waa hadii ay aragta marka dambe dee toostayne way hurudaaba wax soo baxay oo mani soo baxday ay aragto saa ninkuba u arkayo waxaa soo baxay manidaa soo baxday u arkayo oo manidaas oo kale ay soo baxdo faltabtasir ha maydhato saasaa rasuulka ilah yihi salawaatu ullahi wasalam lakin haddii kale aragtidaasun ay wax aragtay in ay kulmayeen ay ku riyootay wax ay aragtayna aanu jirin markaas iyada ma maydhanayso ee waxa weeyaan waa caadi uno de waxa dhiba uga imanaya ma jirto mana maydhanayso maydhigu wuxuu imanayaa waa khuruuj lmaniyi taas buu kuba imanaya raggana waa taas oo kale san markaa horeba soo sheegnay oo waxa weeyaan un de waa hadduu wixii arko onu arag wax soo baxay maydhma laguma laha haddaanu xataa bu markii uu soo toosay u isku arkay de wax soo baxayna maydhig waa imanaya hadii de wixii uu yahay khasaaistaan soo sheegnay mid kamid adigu mani uu yahay hadduu mani iyo waxyaalo kale uu yahay ama iyadiiba waxay aragtay inaani waxaan mani ahayn iyada taas maydhay iyadana ma imanaye <clears throat> rasuulka ilaahina salawaat ullahi wasalaamu aleyh de iyadoo nafteedu waa cibaaraday kala cabirtay laftigaa jinaayada isaguna dee lafdigii markaa waxyaalihii inta badan lagaba xishoonayo waa kan alfaadan asturan ayuu rasuulka ilahi uba isticmaalay dee jawaabteeduna hayda welina axaadiia way socotaa bab waana xadiidkii dee walow dad kala duwani ay warinayaan oo umu salama iyo ay bal riwaayada anas iyo kuwa ay tahay laakiin kollay waa su-aasha umu salaym iyo wax ku tacalluqsanaan bay axaadiisu tahay وxadثna yaحya بن yaحyى التmimiي qال أخbarana abu معaawiyaةa عan هisham بn curwaةa عan abihi عan زaynaba binti abi salamata can umi salamata zaynab bint abi salama horeynu usoo maray waa rabiibadii rasuulka waa صaxaabiyad yar weeye bacdigood baa taabiciyad ka dhigeen lakin waa saxaabiyad weeyaan waana rabadii rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh umu salama dhashay in habeenkaa horena zaynab bintu umi salama kusoo marro de waa hooyadii imakana waa aabaheeduna can umi salamata qaalat waxay tihi umu salama jaat waxaa timi umu sulaymin umu sulaym baa timi ilى nabiyi salى اllahu alayh wasalam rasuulki ilaahay bay u timi faqaalat waxay tihi ya rasuul اllahi rasuulki ilaahayow in allaha laa yastaxyi min alxaqi ilaahay xaqa kama xishoodo oo xaqa caddayntii iyo darb alamhaal iyo wax adigu ilaahay kama xishoodo waa kan caddaynaya wax kastaba dadkii u bayaaminayay uma baahan yihiin taasba wey hadalkeedana waa dee afeef iyo hordhac hadalkeeda waxaa su-aasha soo socotay tan culamo sii timi ujeedadu waa nooc ictidaar oo waxaan ay leedahay ay u baahatay inay sheegto ayaa umuuro haaliban de imaka weliba rasuulka ilaahay bay weydiinaysaa waa lala joogaa waa umuuro laga xishooda ama dumarku inta badan kaba xishoodaan bixadrati rijaal ay kaba xishoodaan markaa tii bay leedahay de ilaahay ba xaqa kama xishoonayo markaana waxaan u baahnahay oo wixii caade ahaan looga xishoon jiraya dee kama aamusayo kama xishoonayo waan ku weydiinayaaba xadiidkuna markaa waxaa inooguma sugnaanaya iyo dee duruqdiisanba inay u uhaboon tahay ruuxii ay masale ku timi inuu ciddii dee garanaysay weydiiyo oo su-aasha aanu uga joogsan xishood uu kaba xishoonayo waxan inuu sheego uu kaba markaas xataa hadday taasi keento si aynu cali xalay kuba soo marnay markuu isagu xishooday inuu cid kale u dirto oo bal matalan su-aasha ay uma soo weydiiyaane laakiin kolley inaanu dayn ee aanu kaba xishoona wixii uu weydiiyo sababto dee xishoodku hadduu shay matalan khayra ama diinood ogaan lahayd kaa hor joogsanayo shar buu noqonayaa xishoodkii markaa mamduuxa ahaa ee rasuulku yihi ayaat alxayaa laa yati ila bikhayrin ma noqonayo waayo waa khayr laga tago ayaa taas kaba dhalanaya markaa xishoodkii hagaagsanaa ee toosnaa maba noqonayo caaishana kollay dumarkan ansaareed xadiis baa way ku ammaanto maxay tihi caaisha baa tihi nicma nisaa nisaa alansaar lam yamnachuna alxayaa an yatafaqadna fi اdiin waa caaisho hadalkeed dumar waxaa ugu fiicnaa dumarkii ansaareed xishoodkii uma diidin inay diintoodii bartaan oy fahmaan oo markay dee wax diintooda ku tacalluqsan ay tahay waa kuwana rasuulka ilaahay bay imanayaan arrinkan ay weydiisay mid kale way u timi ansaariyadun bay hayd rasuulka ilaahay bay weydiisay say xaydka uga maydhanayso bal markaa dumarkaas umau diidin bay tidhi xishoodkii dumar lagu yaqaanay oo kamu markaa kumuu xambaarin inay dee iska daayaan oy jahri ogolaadaan oo diintoodii inay bartaan oy fahmaan oo can dariiqi su-aal iyo can dariiq istifta ay ku ogaadaan umu diidin haddaba markaasay tii in allaha laa yastaxi min alxaq fahal cala lmar'ati haweeneeda korkeeda ma yahay min guslin mayli ida xtalamat hadday ixtilaamto kolleyna dee laftigu waa laftigaan garanayno waana hadalladeedii hore un faqaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu uhi nacam ha idaa ra'at ilma waa qeyd waa kan maaha un hadday wixii aragto ee hadday aragto markaa ay soo toostay wax ka soo baxay oo dee mani ah hadday aragto markaa ha maydhato taas baa rasuulka ilahi faqaalat umu salamata umu salamo joogtaa waxay tidhi yaa rasuul allahi waa tan aan leenahay dumarka markaasaan ragga u ku yay kuma aha oo waatan tan dee istiqraabkoodi iyo istinkaarkoodii baan aragnaa hadalkii caaisha taa kamaynaan qaadaneen fadaxti nisaa taribat yamiinuki ay tidhi hadalkan umu salama ee kolla tahayd imaka markii hore hal yakunu hada imikana ay leedahay wataxtalimu lmar'a ayaa wuxuu tilmaamayaa qiladii jaanibkaasba ya rasuul allahi rasuulki ilaahay ow wataxtarimu lmar'atu aw wataxtarimu lmar'atu haweeneydu miyay ixtilaamtaa oo arrinkani miyuu dumarka ku yimaadaa faqaala rasuulku ilaahay baa yihi salawaat ullahi wasalaamu calayh taribat yadaaki labadaada gacmood ha caydhoobeen be fa bima yushbihuhaa waladuhaa haddii aanay taasi jirin oo wax bal aanay dee arrinkan lahayn khaasatan maha dee shardi inay ixtilaamaan ee waa waxaan soo baxmani aanay jirin ilmaheedu seeba u ekaanaya ujeedadu wax iyada xaggeeda kaba imanaya oo waxa ninka kaba yimi ay kulmayaan istagoodna ilmihii ka abuurmayaa jira taas baaba keenaysa ilmaheedii inuu ekaado sababto iyadii wax kamida laga abuuray wax kamida lagaba abuuro dee markay utag dee ay kulmeen intii ragga ama wixii kaba imanayay maxaa haddaanay taasi jirin aan jirin mani ama wax dee iyagu ay leeyihiin oo iyaguna dakli kule ama madkal kuba le ilmaha abuurkiisii seebaa ilmuhu ugu ekaanaya waa jira bu lahaa way dhacdaa xadaثna abubakr بn abi shaybata <clears throat> xadaثna abubakr بn abi shaybata وزahيr بn xrbi qala xadaثna wakic xa وxadaثna بn abi cmar qala xadaثna sufyaan sufyaankuna in badan baan soo sheegnay ibn abi cmar oo sufyaan ibn cuyeyna nin kale maaha jamiiعa xaalayin marka waa sufyaan ibn cuyeyna iyo wakiic ibn اljarax baa labadoodu iyagoo dhan ba ayay ka warinayaan can hishaam bni curwata bihada isnaadi isnaadkii marka dhaweyd aan soo aragnay oo waa can abihi can zaynaba binti abi salamata can umi salamata mila macnahu waa xadiidkii hore macnihiisii wax laba mid ah wazaada wuxuu ziyaadiyey qaalat waxay tidhi umu salama odhanaysa umu salama markaa leh qultu waxaan idhi fadaxti nisa waxay la qarsan jiray ama la aan la sheeg sheegi jirin ayaad meelahan rag dhexdii kaba sheegtay oo dumarkii ayaad fadeexaysay oo dee arrinka caynkana ama dee waxau tilmaamayaaba xaajada iyo raqbad iyo iilashadii jaanibkaa loo iilan iilanayo waxyaalo ama fikirkii xagga markaa dumarkii ayaad fadeexaysay ayaan kuba idhin bal weli xadiidku waa inoo socdaa ma riwaayadii ugu dambeysay baabkan horta walow waxyaalo kaloo xaggan dee umuurahaas kuba tacalluqsana ay noo dambeeyaan un وxadثna cabdالملك بن شعيب بن الlayثي qال xadثnي abي عن جدي qال xadثnي عqayr بن خالد عن بن شهاب أنه qال أخبرني cروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن أma سليم دخلت kale xadيثku sanadku waa badan yahy waa ilaa toddoba ruux de cabdilmalik ibn shucayb ibn laysan waa saddexan ee isdhalay layskuna waa layt ibn sacad san garan inta adigu dhamaan waa dad aynu inagu badan oo soo aragnay dhammaantoodi maca saddexa isdhalin hore aan usoo aragnay iyagoo sidaa u kala warinaye waxay caaisha tihi umu sulaym ba wa umu bani abi dalxata abi dalxa inamadiisa hooyadii markaa hooyadood ahayd ayaa dakhalat calى rasuuli llahi salى اllahu alayh wasalam rasuulki ilaahay bay usoo gashay rasuulki ilaahay بمعنى xadيiث هiشhاm waa xadيiثkii هiشhاm ima kama soo baxnayna waa drqdi un غayr ana فيhi waxa kuba sugnayd qaala waxaa xadيiثkan maya dambe inay markii hore hishaam baa ka warinayay curwaة بن زbayr curwana زayna zaynabna umu salma imaka kole xataa صaxaabiyadii baa isbedeshay oo waa caaisha waa um الmuؤminuun laakiin curwaة بن زbayr waa joogaa waxaana meesha ka baxay hishaam oo kaleo ibnu shihaab iyabaa soo galay sanadkaas sanadkan dambe isagoo xadiidkii hishaameyno ima kaba soo baxnay laba mid ah waxaa kuba sugnaa qaala wuxuu yihi markaa waa raawiga xadiidkii warinaya curwe qaalat caaishatu caaisha waxay tidhi faqultu laha iyadii baa waxaan ku idhi umu sulaym ufin laka waa kelima istiqdaar istixqaar iyo yaraysiya waa yaraysi ama inkaar ay inkiraysa iyada iyo wixii ay tidhiba atara lmar'atu daliki haweeneydu waxaa miyay aragtaa waxaad sheegayso haweeneydu miyay aragtaa taasaa iyada kuba sugnayd bal oo markaa intan intii kalena waa intaa horeynu soo aragnay bal dariiq kalena waaba kan xadaثna ibrahim بn muسى الraziy وshl بn بn cثman وabu quraybi wlfd لabi quraybi qala shl xadaثna وqala الآkخrani aخbarana بn abi zaئdata can abihi kole ibn abi zaidin habeenadan dhaweyd waa inagu soo yar noqnoqdaa waanan soo aragno waa yaxya ibnu zakariya ibn abi zaaidata weeyaan oo kole abu zaaida isaga waa yaxya abihi baa zakariya zakariyahaas baa ibn abi zaaidata can abihi abihi zakariya ibn abi zaaidata ayuu kaba warinaya hore aynu usoo wada aragnay isagii abihiba can muscab ibni shaybata can musaafic ibni cabdillaahi can curwata bni zubayri can caaishata labada nin ee isku xiga zakariya bn abi zaa-ida muscab iyo kolley musaafic waa labadna isla reer ahay waa niman reer cabdidaara ama qoyskii kacbada maftaaxeed ahayn jiray ee quraysheed kuwaas bay kaba mid yihiin muscab waa sikaaru taabiciin oo waa ninkii taabiciinta raggii ugu dambeeyey musaaficna waa raggaa dhexe kolleyna axaadiistoodu aad bay kitaabka uguba yartahayen marka curwat bnu zubayr buu kaba wariyay can caaishata ana mra'ata qaalat lirasuuli llaahi salى اllahu alayhi wasalam haweeney baa tidhi rasuulki ilaahay ku tidhi hal taqtasilu lmar'atu haweeneydu miyay maydhanaysaa ida xtalamat hadday ixtilaamto oo wa absarat ilmaa eeg ay aragto wax mani ay aragto faqaala wuxuu uhi nacam ha faqaalat lahaa caaishatu caaisha waxay ku tidhi haweeneydii waa umu sulaymun taribat yadaaki wa ullat waana dee iyada inkaar ay inkirayso saan soo sheegnay asalka macnihiisana waan soo sheegnay gacmahaagu caydhoobi ama labadaada gacmood wa ullat macnaa waa asaabata alla wey macnaa waran ku dhaco oo kale ama waran go taas waa ullat ee asaabata allah qaalat waxay tidhi faqaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilah daciiha dah ha odhan maxaad u habaareysaa maxaad hadalkeeda aadsan u leedahay wahal yakunu shabahu shabahu miyuu kaba yimaada ama ka imanaya ka ahaanaya ilaa min qibali dalik waa waxaa jira inay haweeneyduba wax leedahay soo baxa ama jira oo tan ilmuhuba dee iyo isaga lagaba abuuraya isaga iyo wixii ragga kaba imanayay taas mayma wax kalu kaba imanaya markaasaa muxuu yihi rasuulka ilaahay idaa calaa hadduu kor noqdo ma-uhaa biyaheedu maa rajuli waa biyaha haweeneydu marka ay soo baxaan haddii uu kor noqdo macnaa waxa weeyaan waabu kaba batay ama sarqigii aynu soo maray maa rajuli ashbaha alwaladu ilmuhu wuxuu eka u shabahayaa akhwaalahu abtiyadii waida calaa hadduu kor noqdo ma-u rajuli ninka biyihiisu ay ka kor noqdaan ka bataan oba taas ma aha biyaheeda xataa ha kaba soo horeeyna lakin calaa waa kor noqodkani waa bimacna algalaba ashbaha acmaamu abtiyadii ayuu ama adeeradii buu ekaanaya kollay adigu bal khulaasadii baabka waan soo aragnay waa soo bixitaanka manida cinda rag iyo dumarba ay waajibinayso maydh ay waajibinayso ama jimaaca kusoo baxdo dee jimaac hadday tahay ilaajka naftiisa hore ayaaba waajibinaya xataa inzaal haddaan u jiro taasi way noo dambaysaa bal soo bixitaankaas markaas inay waajibaya rag iyo dumarba intaasba weeye waxaa kaloo axaadiia inooguma sugo marjaanika kuba yaraadee dumarkana waxaanay raggu arkaan iyaguba inay arki karaan ama ay arkaanba xukumkuna waa taasoo oo wax alla waxay ku kala duwayn xaggii xukum ahaan taasi ma jirta inooguba sugan arrinta kale rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh xagga khasaaista uu kuba sheegayna kolley siday noo dambayso xadiid nooguma dambayso de waa umuuro waxyi uu kuba ogaaday weeye bal kolleyna mala waxyaalahan imaka iska jira ee adibadii ay leeyihiin umuurahani wax dee saasoo mukhaalafa ah, mala taasi uguma sugnaanayso kolleyna adibada islaamkuna masaaisha way kaba hadleen oo dee imikata la yidhaaho waxaabay yidhaahaan in kollay dee biyahan ragga iyada waan garanaynaa waa sheyga dee laba arkee macruufka waxay leeyihin dee waxyaalo nool oo tan xayawaan ilmawi ay leeyihin oo dee malaayiin iyo malaayiin ah ayaa waxaa kooban ee taas uu kulansanaya bay leeyihin dumarkana waxay kaba dhigaan inay dee walow bishiiba mar wax kaba yimaada ay tahay waxaana ay buwaydada si dee wax waxkan oo kale ay tahay buwaydo imanayso dee soo gaadhaysa raximkoodii ama wakti ay jiraan markaa labadooduna mid kastaaba khasaais ay leedahay ay sheegaan oo de kolley waxyaalaha fara badan ay leeyihin malaayiinba weeye mid kaba midi ah, hadduu jidaarkaas dilaaciyo una ogolo buwaydadaas bay leeyihin ayay markaa halkan wixii kale ayay dee ka abuurmayaanba haddii ilaahay qadaro inay wax kaba abuurmaan waxaanay leeyihin dee xagga marka la eego shabahay ama wiraatada haddaan kaba cabirno waxaana idhaahaan oo kale Eh, iyo dee in kan xagga ragga iyana waxay sheegeen ilaa malaha dee waxyaalo ay saddex umuuraha wiraasada xambaarsan ay leeyihin waa ilaa saddex iyo labaatan iyo saddex iyo labaatan xaggan qaabilaya waxyaalo oo dee bal mar kulankooda kolley ay waxyaalahan hindasida iyo waraasada ay kaba timaadiyo umuura ayay sheegaanbe eh, lakin de waxa weeyaan rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh waa kan nooba sheegay xadiidna waa inoo soo socdaayo waana iyado nin yahuudi waydiiyey waxyi uguba yimi oo kale umuuruhuna de waa umuuro kolley haddii ay xataa saa kuma sugnaadaan oo kalena rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh halabadan iyo tadkiirka iyo ta'niidka inoo uu inoo sheegay kulankoodan ay kulmayeen ba de bal matalan intaas ama khasaaistan iyo waxyaalahaasi kaba imanayaanuun bal ama boodaha laba yidhaaho ama dee waa biyahaas laba yidhaahe kollay bal waxa yaroona in waxyaalaha khaasatan raggan dee adigu muslimiinta ah aqoona umuurahan u bal jawaanibtay ugaba hadleen saa iyo keyrkiiba bal yar idilaac loo yeesho bal masaa waxaan leenahay un bal umurihii bal dee inoo jiray ee naska inooguba yimi waaba tan waxyaalahaasna kolley ismaafeeya oo waa ilaahay khalqigi iyo abuurkii anigu umuuraha imaka waxyaalihii ma tasawuri kara janibka ay idhaahaane ilaa waxaan leeyahay raggii de ulahaana ikhtisaaskaasa rag kolley majmuucaba iska jirta si cali albar iyo keyrkiiba oo umuurahan kaba hadlay bal waa yar roon tahay in umurahaas iyo kayfiyaadka ugaba hadleen iyo bal idilaac loo yeeshaa ma loo laabo baabu bayaani صifati maniyi الrajuli wاlmarأati aadaakani baabu bayaani صifati maniyi الrajuli ninka manidiisa iyo wlmarأati haweeneeda manideeda صifada iyo tilmaanta ay leedahay caddaynteed wa ana alwalada ilmuhu makhluuq min maihima labadaba waxaa dee uu ka wada abuurmayo oo taas oo labadoodu ka wada abuurmaya maaha midh dee malaa kuwii yunaantii hore iyo kuwo kaba horeeyey waxyaalo iyo waasay waxay moodayeen inay ragga un uu kaba abuurmayay dumarku aanay madkhal kuba lahayn rasuulka ilaahayna salawaat ullahi wasalaamu caleyh waa tan intaanay xataa dee qolooyinkan dambe ama horeba waa waktiyo marka aad intaa ugaba dambeysay waktiga tan kale de um, fikradda hore lagaba tegey la ogaaday labadoodaba inuu ka wada abuurmaye bal in bilmihi uu ka wada abuurmayo labadaba taas caddaynteedii buu baabkeedii yahay xdثnي الحسن بن علي الحواني قال xdثna أbو توبة وهو الربيع بن نافع قال xdثna معاوية يعني بن سلام عن زيد يعني أخاه أنه سمع أbا سلام قال أنه قال kollay nimankan waynu soo aragnaan filaya waxaana meesha jira laba noo walaalo ah oo معاaوية بن سلام waa niman reer dimشhق ahaa ayaa wuxuu ka warinaya walaalkii زayd iبن سلام زayd iبن سلامkaasna abasalaam waa awowgoodoo mamduur la odhanayo habeen dhow aana soo aragno ah, ah, bal matalan kollay nisbada kutubta ugu yimaadaana mamduurun alxabashiyo salaam waana awowbu u yaho dee kuwa salaamkan baaba isagii loogu kunyoodo abasalaam iyaguna waa ilmo salaam xabashinimadaasna horaan usoo sheegnay inaanay ahayn dee jiilkan aan naqaano ama bilaadan aan naqaano ee kollay reer malaa adigu barhkood ximyar buu kamid ahaa ay yidhaaheen ama taasoo yaman ahayd oo malaa magacan isagana la odhanaya isaga gaar ahaan walow dee ruwaada kuwo kaleo alxabashiyi sida bilaal alxabashiyo jiilkan la yaqaaniyo ama degaan dee dadkan aynu inalaba jaarkaa nisbadoodu ay ahayd laakiin isagoo kale waxay leeyihin maaha nisbado halkaas hore aynu usoo sheegnay taas waa nisbo reer bal matalan magacan isaguna ay ku kulmeen uun ereerihii yeman degi jiray kaba mid ahaa wuxuu ihi markaas abasalaam mamduurkaas baa wuxuu ihi xadathanii abu asma araxabiyo ninka abuu asma araxabi ayaa ii waramay oo waa camr bn marsad la yidhaaho oo taabici ahaa nisbadan araxabiyina waa adigu waa meel qaryooyinkaa dimashaq adigu ahayd oo dimashik aan kaba dheerayn ee kolley saarnaydun ayaa loo nisbeeyey wuxuu igu waramay ana thawbana thawban mawla rasuuli llaahi salى اllahu alayh wasalam xadatahu thawban oo mawlihii rasuulkii ilaahay ahaa ayaa u waramay iyo qaadimkiisiiba oo qaala wuxu uhi kuntu waxaan ahaa qaa'iman mid taagan cinda rasuuli llaahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilahi agtiisaan taagnaa fa jaءa waxaa yimi xabrun nin caalimo min axbaar اlyahuudi yahuud culimadoodii kaba mida yimi faqaala wuxuu yihi aلsalaamu عalayka ya muxamadu taas buu yihi fadafactu waa riixay dafcatan riixid kaada uu dhawaaday yusracu minha in la uu dhacaba in la legdo macnaha waxa uu dhawaadayba inuu dhaco san u tuuray in u riixay faqaala wuxu uhi lima tadfacunii maxaad san iu gelisaad ii riexaysaa faqultu waxaan idhi alaa taqulu ya rasuula allahi miyaadad odhanayn maxaad u odhan lahdaa ya rasuula allahi faqaala alyahuudiyu baa wuxuu yihi inamaa nadcuuhu waxaan ugu yeedhaynaa bismihi bismihi ladii samaahu bihi ahlu magaciisi ehelkiisu ay u bixiyeen reerkoodu ay ku magacaabeen ayaan ugu yeedhaynaa faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu yihi ina ismii magacaygu محمد محمد weeye الذي samaani به ahli ha magacaygii ehelkaygu ay igu magacaabeen محمد weeye waa saxo محمد baan ahay faqaala yahuudiyu ninkii yahuudigaabaa wuxuu yihi jiئtu waan imi oo waxaan kuu imi asأaluka anoo wax kuweydiinayo waan imi xaal aan kuweydiinayo su-aalo faqaala lahu rasuul الlahi الله الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu yihi ayanfacuka maku anfacayaa shay un shay in xadatuka haddaan su-aalihii kaaga jawaabo oo aan kaaga jawaabo miyay wax kuu taraysaa taasay ku anfacaysaa ma ku islaamaysaaba qaala wuxuu ihi asmacu biudunay dhagahaygaan ku maqlaya ujeedadu waan maqlay waxaad iigu jawaabto fanakata rasuul llahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahi baa dhulka wuxuu saa ugu gugujiyey bicuudin qori macahu maciisa intuu foorasoo saa dhulka ee uu yar xarxariiqay qori gacantiisa kuma sugnaa faqaala wuxuu ku yihi sal weydii waxaad doonaysa weydii faqaala yahuudiyu yahuudigii baa wuxuu yihi ayna xaggee yakunu naasu dadku ahaanayaan yowma maalinta tubadelu lardu dhulka la bedelayo kayra alardi dhulka dhulka dhul aan ahayn laguma bedelayo iyo wasamaawaatu samooyinkana la bedelayo halkay dadku joogayaan markaas oo dadku markan dhulkiiba la bedelayo ay markii hore joogeen halkay ku sugnaanayaan faqaala rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam wuxuu yihi hum iyagu fi dulmati waa meel mugdiya dulmo duuna aljasri jasrigan jahanamo korkiisa la yeelayo oo asiraadka ka sokayso duunkiia ayay markaa ku sugnaanayaan dhulka la bedelayo isaguna cilmigeeda waa hayaatan qaala wuxuu uhi faman awalu nnaasi dadka ayaa ugu horeeya ijaazatan tallaabitaan ay tallaabaan oo ay kaba tallaabaan dee siraadkii iyo taas yaa ugu horeynaya qaala wuxuu ihi fuqaraau lmuhaajiriina muhaajiriinta fuqaradooda u horeyn doona qaala alyahuudiyu yahuudigii baa wuxuu ihi famaa tuxfatum hadiyadoodu maxay tahay iyaga xiina yadkhuluuna aljana markay jannada galaan maxaa hadiyada la siinaya ugu horeysa intaan dee nicmada kale iyo wixii kale loogu karaameynaya aan la isla gaadhin waxaa ugu horeeya ee loo soo hadiyeynaya maxay tahay oo tuxfo waxa la yidhaha waa tan culimo kala duwan kutubtooda magaca tuxfa ay ku magacaabaan tuxfat lmuxtaaj tuxfat lmuriid tuxfat markaa qaari tuxfa way fara badan yihin hal iyo goor dee kutub aada u cadiida ayaa magacan tuxfa laftiga tuxfana waxa weeyaan jamcuna waa tuxaf maa yuhda ila rajul wayukasu bihi wayulaadaf waxa waxaa loo soo hadiyeeye lagu gaar yeelo ayaa tuxfo lagu magacaabaa ama faaki ha noqoto ama wax kale bal tuxfadooduna maxay tahay o qaala wuxu uhi ziyaadatu kabidinun waa xuudka beerkiisa inta ziyaadada ah waa qadcadan yaree mufradada gaarka ah bal matalan inta kale ka yar aad moodo in ay wax u yar dhexeeyaan bal matalan ka yar go-an tahay waa intaa adigu nuunkaas ama xuudka ziyaadada beerkiisa ayaa oo waxa weeyaan wahuwa darfu lkabidi wahuwa adyabuhaa darafta kabidka ayaaba ay tahayba tuxfadoodu qaala wuxu uhi famaa hidaahm ama hadaahum labadaba kuwa dabdiye waxaa dee kadadoodi maxay noqonaysaa calaa itriha bal hadiyada hore iyo tuxfada de raad dabadeed un caqilkeeda maxaa iyagu wixii kada u noqonayay ama iyaga lagu dheefinayo dee cuntaan loo siinaya ay noqonaysaa <coughs> qaale wuxu uhi inxaru waxaa loo gowracayaa sawruljannati waa jannada dibigeedii waa de de maaha dibi ki dhulka lamide waa dibigaa janno ku sugnaa aada u weyno dee dadka aada iyo aad u badan deeqi aladii kaasoo kaan ahaa yaakulu min adraafiha hareeraheeda daaqa jiray hareeraheeda wax ka cuni jiray kaas baa ah ka markaas hadadoodina ay noqonayso qaala wuxuu uhi famaa sharaabuhum calayhi maxaa waxay ku cabayaan ee sharaabka la siinaya uu yahay qaala wuxuu uhi min caynin il fiiha jannada ku sugan oo tusama lagu magacaabo salsabiila caynan tusama salsabiila way caynan fiiha tusama salsabiila qaala wuxu uhi sadaqt runbaad sheegtay oo waxyaalihii de kitaabkoodii waxay dooriyeen mooyaane waa wixii kuma sugnaa rasuulka ilaahayna inuu yahayna waa garanaye ilahay baa yihi yacrifuunahu kamaa yacrifuuna abna'ahum way inkirayeenno way diidayeenun qaala marka haddana wuxuu hi intii kagamu hadhine waji'tuka waan imi as'aluka xaal aan ku weydiinaya can shayin shay laa yaclamhu axadun aanu garanayn axad min ahli lardi dadka dhulka ka midi ilaa nebiyun inuu nebi yahay uun mooye aw rajul warajulan ama nin ama laba nin oo dee culimada aad u waaweyne kutubtaa hore macrifada weyn ulahaydba un mooye cid kale aanay garanahayn qaala markaa rasuulka ilaahay wuxu uhi salawaat ullahi wasalaamu aleyh yanfacuka in xadatuk wax makuu taraya oo maku anfacaya anaa hamsadii istifaamku way qadaran tahay waa su-aal yanfacuka ayanfacuka haddaad dee kuu jawaabo waxaad i weydiisay aan gartoon kuu sheego ine wuxuu ihi nebi mooyo cid kalaba ma garanayse wax ma ku anfacaysaayo ee ma rumaynaysaa markaa in xadadtuka haddaan kugu waramo sii toosnayd ee sawaabka ahayd aan kuu sheego qaala wuxuu uhi asmacu bidunay waad maqlayaa bal horta waxaad leedahay qaala wuxuu uhi ji'tuka waan ku imi as'aluka anoo ku weydiin can ilwaladi qaala markaa rasuulkii macnaa siduu ku abuurmayo weeye qaala maa rajuli ninka biyihiiso abyadu ku cad weeye waa marka wuxuu caadi ama ictidaal jiro wamaa lmar'ati asfaru iyaga biyaheedna waa kaa cawlan faida ijtamaca marka ay isu tagaan dee waxaan martale ilmuhu kaba abuurmaye rag iyo dumar kaba soo baxayo yakhruju min bayni sulbi wataraaib faida ijtamaca oo facala uu kor noqdo maniy rajuli maniy lmar'ati waaba ka badan halababa weeye iyo kasro adkara way labaynayaan oo dee wax la baydhalaya biidn illahi ilahay idankii weeye waida cala hadduu kor noqdo haalib noqdo maniyulmarati maniyo rajulina aanasa annasana kuma dabdiyay barhkoode way dhadigeynayaan oo ujeedadu wax dhadig bay dhalayaan biidn illahi waa idan ilaahay uun kolley halkii horena shil habaan soo maro malaa labada arrimoodba waa wada jiraan walow dee sadqi iyo halkan culuwi ay kala yimaadeenba qaala alyahuudiyu ninkii yahuudigaa buu uhi laqad sadaqta run baad sheegtay wainaka la nebiyu nebi baad tahay haddaba u rumaynoomaa shahaadan waa qiray nebi baa tahay bu ihi dee taasna maaha islaamnimo uu islaamay weeyaan oo garasho uu gartay waxa weeyaan inuu nebi yahay arrinku haddaan idcaan jirin rumayni aanay jirin isagoo qiray aanay jirin dee raacay aanu jirin oo dee wixii uu yima uu qiro kuba raacay aanu jirin garasho uu garto inuu run sheegayo ama uu nebi yahay ma noqonayso dee in badan baaba taas way garanayeen ilahay baa yihi yacrifuuna kamaa yacrifuuna abna'ahum oo intooda badan saasay ahay say namadooda u garanayaan bu nebigii loogu ballan qaaday ahdigana laga qaaday inay raacaan bay u garanayeen intii ka dambeysayna in badan oo mustashriqiintan kaba mid a ah. waxa weeyaan islaamka ama kutubtan islaamka dee bal dabacaadkii de iyaga inagu horreeya xaggii dabacaadka markay soo baxeen in badan nashriyey luqada carbeed qeyb kaba mid ha noqoto ha noqoto kutubta taarikhda iyo bal xataa kutub dhici karta inaga weli macrifadeed iyo mustawahayna lahayn kutubta mutalifka iyo mukhtalifka iyo waxyaalo iyo ansaab iyo waxyaalo badan ee umuuro badan ha kaba qoreen dee barhkood xasad iyo cinaad waa lahaayeen kuwa munsifiina jiray oo rasuulka ilaahayna inuu nebi yahay aqoonsanaa laakiin may rumayn waxyaalahaas oo dhami markaa may keenin inay waxa weeye ay dee iimaan loogu xukmiyo oo de maxaan uma fogaaneyna waxaa dheeraade mooyi maka inuu dhintay nin michael harty la odhanayo kitaab qoray alkhaliduna miah acdamu muxamedun markaas oo dadkii taariikhda galay taariikhdii buu dabagalay dabagalay dabagalay kumayaal iyo kumayaal buu helay oo boqol buu kasoo xulay uu leeyahy dadkii magacoodu daa'imay dadkii magacoodu waaray waa nin masiixiya oo u shaqeynaya wakaalat alfada tan cirbixineedada markaa maraykanka markii hore wadiifadiisu ahayd dee kolleyna kitaabkiisu dee toddobaatannadiiya waa kitaab soo baxay bu ahaa markii hore lagu qoro af wax kastaba waa lagu tarjamay oo kale in badanna waaba lala hadlay kada kada wuxuu boqolkii uu kasoo doortay kii koowaad wuxuu ka dhigay rasuulka ilaahi salawaat wasalaamu caleyh alkhaaliduuna mia acdamu moxamed iyadoo weliba lala hadlay oo masiixiintii dhammaan ilahaa bal halkaa ayuu isagu iska diiday sheegayna sababtuu ka koobaad ugaba dhigayo nebi ciise oo kale ka saddexaad buu gaadhsiiyo isxaq newton ninkan sayniska ayuu kii labaad kaba dhigay isxaq newton oo nebi ciise ka saddex nebi muuse oo kale ka lix iyo tobnaad buu geeyey bal markaa taas oo kale tii koobaad nebi moxamed buu kaba dhigay haddana ma mumin bu habaan odhanaynaa may dee taas mu itibaac iyo raacidimay jirin oo kale haddaan eegno dadkii ugu bal waxtar badnaa bal kitaabkan aan eegno xadiidka oo kale kitaab baa jira ama laba kitaab haddaan soo qaato mid miftaaxu kunuusi suna la idhaahaa waa magacii lagu soo tarjamay nin holandiyan oo fansanki la odhanaya alifay toban sanood buu waday waa mujalad keliya oo mujaladkan aan hayo un dee in yarun kaba rooyahay yahay dabcadiisa carabiga ahayd wuxuu ku ururiyey afar iyo toban kitaab waa lixdan umuhaadka musnadka imaam axmed muwada'a malik iyo waxa weeyaan sunanta daarimi zayd ibnu cali kiisa maqaazida waaqidi ibnu isxaaq adugu afar iyo toban kitaab oo barhkood aynaan aragba ayuu mujaladkaa keliya isugu geeyey oo markaad u baahato maxaad samayn mawduucii unbaad qaadanaysaa xadiidku kaba hadlayay xataa kan imakaan hayno mani baa tegi uu soo dhigay halkuu kutubtaa kaga jiro mid kasta halkuu kutubtaa kaga jiro marka waqti dhan oo muraajaco kaaga lumaya sida rashid rido markii uu soo baxuu lahaa cumrigayga barhkii oo igaga lumay muraajacaadaan kitaabkan haysto dee waaba ii marxi lahaayoo kale ragga muqadimada kule axmed shaakiriyaba ahaa markii uu soo baxay maxamed faad cabdilbaaqina adigu tarjamadiisi isagaa tarjamay oo kale muddo dheer oo afar sanadoodna tarjamadii qaatay kitaabkiin de wuxuu noqday ruuxii bal khaasatan markaad waxuba hateed baadhayso oo kale waqti dheer oo kolkol kutubta ayuu mid kasta mawduucii markaad eegto ayuu kitaabkii halku kaga jiray ee baadhaya kitaab weyn bay leeyihiin isaga iyo dee qeyb kale oo almucjam lmufahras la idhaho oh, isagu dee toddoba sideed mujalad ku madbacaysan oo isagu kasii sahlan kaasoo walow sagaal kitaab yahay lixdan umuhaadka iyo muwada'a maliki iyo musnadka d daarimi ama sunanta daarimi iyo iyo musnadka imaam axmed laakiin isaga mawduuc ma doonanaysiya kelime xadiidka un hel bal imika xadiidkan aan imika hayno haddii aan baadhno oon doonayna inaan baadhno ghidaahum waan qaadan karnaa yunxaru baan qaadanaynaa sawr baan qaadan karaya kelime xadiidka un soo hel kelimadii baad baadhaysaa sida macaajibta wuxuu ku tilmaamayaa kutubtii kitaabkii wariyey ama kutubtii warisay safxadii iyo juskii ama raqamkii kuwii raqam leh taas oo imikana kutubtan la raqameeyo dhan ujeeddadu waxay u raqameeyeen moxamed faad cabdilbaqi raqameeyey si uu kutubtan u waafaqo tarqiimkii halkaas u waafaqo de haddana miyaan odhanaya kolkol de haddii uu muslim yahay markaad ka faa'iidaysato waxaad ku daashay oo kale mala waa loo ducayn lahaaba lakin xataa uma ducayn karno oo waa islaamay arrinkaasna way kaba shaqeeyeen oo kale marka waxaan leenahay de arrinkani ma aha wax islaamnimo uu ku islaamay lakin wuxuu gartay un inuu nebi yahay lakin ma rumeeyo ma raacay ma raacin oo de magaciisa lainooma soo sheegin walow su-aalo kale cabdullahi ibnu salaam weydiiyey oo isaga ku rumeeyeyba wainaka lanabiy uma sarafa fadahab waa iska tegey faqala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu yihi laqad sa'alanii waa iweydiiyey haada ninkani can iladii kii sa'alanii canhu waxaan iweydiiyey walxaal maa lii cilmu bishayn anigoon waxaa macrifada ulahayn ayuu su-aashiisa iweydiiyey minhu xataa aataanii wamaa lii cilmi wamaa lii walxaal aanu ii sugnaanin lii cilmun bishayin minhu shay isaga kaa mid a oo umuurahaas dhan wax aan ka garanayay may jirin xataa ataanii ataani llahu bihi ilah ilaahay ii keeno ilaah baa usoo waxyoodo sida xadiidka cabd ibnu salaam ba jibriil ba imika igu warramay buu ugu jawaabay imikuu ii sheegayba وxdثnي cبدالله بن cبدالرحمن الdاrمي qال أخبرنا يحيى بن حسان قال xdثna معاوية بن سلام في hda الاسناaد بمثله غير أنه qال wuxuu yihi كنت قاعدا عnda رsuuل اللahi صلى الله عليه وسلم halkaasuu yihi وqال oo thوban baa odhanaya halkaa hore waxay ahayd كنت قائما كنت قاعدا waa isla mid un isku dhe وqاl waxaan yihi halkan زائdة زiyاadة iyo زائdة labada waa la yidhah waa daraftaas iyo ama qadcada yar mfridada kbd nun وqاala waxaanu yihi halkaa adkara bedelkeeda adkara وanasa oo walam yaqul muu odhan adkara وanasa baabu صفati غasl الjanabati waa adigu kaley waa wax iska daahira lakiin axaadiثa waan sraacin doonaa waa laba xadiث iyo duruqdoodun markaasna wax yar maan khulaasayn doonaa waana arrin rag iyo dumar ba aan u baahan nahay bal siday udhacayse xadaثna yaحya waa may janaabada maydhiga lagaba maydhanayo sifadeeda sida looga maydhanayo xaydkina waa lamid un e waxa yare bal kordhi doona markaan gaadhno halkaas sifadiisaasun mooyaane waxa weeyaan waa isku mid un xadaثna yaحya بن yaحya التmimiي qala xadaثna abu muعaawiyaةa عan هisham بn curwaةa عan abihi عan caiشhaةa qalat anaha qalat kana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa ida اktasala marka uu maydho doono weeye inuu kaba maydho markuu maydho marka uu doono inuu maydho min aljanaabati janaabo yabda-u waa bilaabayay fayagsilu yadayhi labadiisa gacmood waa labada kaf uu faraxalanayo weeyano labadiisa gacmood buu horta maydhayey sababtuna waa dee weelkan gacmuhu dardarayaaba si inta aanu haddaba weelka gacmaha gelin horeynu umuuraha usoo marre ayuu horta iyaga sii maydhayey uma yufriqu waa shubayay biyamiinihi midigtiisa calaa shimaalihi ujeeddadu markuu iyaga farxasho ayuu gacantiisa midig biyii darsanayay gacantiisa bidix buu ku shubayayoo fayaqsilu farjahu waa halkan hoostiisa iyo dee farjigiisii buu maydhayay iyo cawradiisii uma bacdigeed markuu intaa nadiifiyuu dahiro ayuu yatawada u weysaysanayey wuduu'ahu lisalaati waysadii salaada u weysaysanayay mid laba mid ah waa ka wuduu'ihi lisalaat uma yaakudu wuxuu qaadanayay almaa biyihii o markuu eeg waysadii dhamaysto weliba xadiidka daahirkiisna lugihiina waa maydhay waysadii oo dhan buu dhameeyey waana intii hoosena sii dahiray ayuu qaadanayay biyo ujeedadu gacmaha ayuu biyo kusoo qaadanayay fa yudkilu uu gelinayey asaabicahu farihiisiiyo qoyan ama biyihii fii usuuli shacar si horta uu timi u jilciyo u furfuro biyo ay guntii u gaadhaan marka dambana hagaag biyo u geli karaan ayuu intuu biyo soo qaado ayuu timihiisii badnaa buu faraha dhex gelinayey waa sii qoynayay guntoodii biyi buu sii gelinayay marka adigu halkan uu si usii jilciyo usii furfuro biyuna ay u gaadhaan xataa idaa ra-a <clears throat> idaa ra-a markuu arko ogaado an qad istibra macnaa istibra halkan koley ti aynu kusoo marnay maha halkii kaadidii iyo istijadii oo kale istibra macnuhu waxa weeyaanun awsal albalad ilaa jamiic markuu arkay inuu hubsado biyihii qoyaankii gaadhsiiyey timihii oo dhan ilaa guntoodiio ilaa dee matalan jirkii kaba hooseeyey uu qoyaankii gaadhsiiyey ayaa muxuu samaynaya xafana calaa ra'si macnaa wuxuu usoo qaadaya madaxiisa xafna waxaa la yidhaha un labada gacmood oo la isu geeyo mugood baa la yidhaha maha kaf keliya waa labada kafa calى ra'si ثaلaثa xafanaatin saddex xafano ayuu madaxiisa saa uguba shubayo ujeedadu markuu eg waa sii yar qooyey timi iyo waxaasoo waa kan farihiisiiyo kusii qooyey markaasuu saddex goor intuu biyaha soo qaado ayuu madaxiisii ku shubayey markaasuu madaxiisi de wuxuu noqonaya saddexaa goor baa ku filaanaysuu kuba maydhanayay uma bacdigeedna afaada biyihii buu ku shubayey calaa saa'iri jasadi jirkiisa inta kale isagoo kolley dhinaca midig horreysiinaya istixbaab ahaan dhinaca kalena dambaysiinaya uma bacdigeed kasla rijlayhi kolley dee dhulku ma sibidhaysnayn waa meel ciida biyahan dhacaya waxyaalo kolley waxi qoy ade way kusoo duulduulayaan oo ciidiya baa soo gaadhaysa ama dhoobiya waxyaa soo gaadhaya dhib lugaha ayuu dib u maydhayay isagoo markii hore adaweysadii horena maydhay bal xadiidka duruqdiisa waan wadaynaa وxadثna qتayبة بن سعيid وزهير بن حرب qال xadثna جرير xا وxadثna علي بن حجر qala xadaثna عaliي بن msirin xa وxadaثna abu quraybi qala xadaثna بن نmayri kulhm kolley waxaan filaya umuurahan aatan waan soo wada ogaanay dadkuna dad cusub mamooda aha ee meelahan ay ku kulmayaan unbaa ilaalashanaysaan kulluhum kuwuu leeyahay waa j waa dee xada inta ka horeysa un jariir baa meel markaa jooga ibn cali ibn musir iyo ibn numayr cabdillahi ibn numayr can hishamin fi hada isnaadi walaysa fi xadiiثi lakin xadiiskooda kuma sugnayn qaslu rijalayni waayo u weysaystay mooyaane lugahan uu dib u moydhay xadiiskooda kuma sugnayn intan walow qoladaa horena aynu soo aragnay xadiiska ee inay kuba sugnayd waa riwaayada abu mucaawiya uu hishaam kaba warinayay وxadثna abubكر بن abي شhaybةa qال xadثna وkiع qال xadثna هishام عن abيه عن cائشhaةa أن النبya صلى الله عليه وسلم اktasla waa maydhay min الجanاaبةi janaabu ka maydhay fabada waa uu maydhay o waa si u maydhayna waa tan kayfiyadii fabada uu bilaabay o fagasla kafayh labadiisii kaf buu maydhay ثaلaثan horta saddex goor u farxashay uma dakara wuxuu sheegay naxو xadiiثi abi mucaawiyaةa abi mucaawiya kii koobaad weeye ama laftigan kaba soo baxnay xadiidkiisii oo kale walam yadkur isna muu sheegin gasla rijlayni labada lugood oo la maydho muu sheegin kolley waa umuuraan kusoo laabmi doona وxadaثna cmr الناqd qال xadaثna معaawiyaة بن cمr qال xadaثna زائdة عن هisham qاla هisham بن curوة wuxuu yihi أخbaranii curwaة عan cائشhaةa أna rasuul الlahi صلى الlه عليه وسلم kana wuxu ida اktasla min الجanاabati bada horta waa bilaabi jiray oo fagasla yadayhi gacmihiisuu maydhi jiray qabla an yudkila intaanu gelin yadahu gacantiisa filina intaanu weelka gacanta gelin ayuu horta gacmihiisa sii maydhi jiray uma tawada waa weysaysanayey mila wudu'ihi lisalaati weysadii uu salaada uweysaystay wax lamida dabadeed buu maydhanayay وxadaثnي عaliي بن xujri الsacdiy qala xadaثna ciisa بن yunusa qala xadaثna acmash can salim بn abiljacdi can quraybi can ibni cabaasi qala anahu qaal kolley labadan dumari ama waa caaisha iyo maymuna aad bay usoo naqliyeen rasuulki ilaahay suu u maydhan jiray waa dadkan xadiidkii maymuna xadaad qaala xadaثatnii khaalati maymunatu maymuna oo habaryartay ay waranto qaalat waxay tidhi adnaytu waan u dhoweeyey lirasuuli llaahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulkii ilaahay غuslahu waa biyihii uu ku maydhanayo min aljanaabati janaaba u kaga maydhanayan usoo dhaweeyey fagasala kafay labadiisii kafu maratayn aw halaatan de mar la maydhiyo laba iyo saddexba saddexdu waa sida fiican waa lagu kaaftoomi karaa laba ama mar e uu faraxashayn horta muhimkun intaan weelka gacanta la gelin lasii maydho weeye uma adkala yadahu gacantiisiibuu geliyey fi lcinaay uma afraqa bihi wuxuu ku shubay biyihii isagoo bidixdiisa adeegsan calaa farjihi farjigiisiibuu kuba shubay ama de karkii adigu de waa istinjooday ama inta hoosena waa maydhay un waa dee janaabu kaba maydhanayay wagasalahu waan u maydhay bishimaali bidixdiisuu ku maydhay uma daraba wuxuu ku dhuftay bishimaalihi bidixdiisiibuu alarda dhulkii ku dhuftay macnaa uu saaray weeyo fadalakaha uu marmariyey waa gacantii dhulkii dalkan shadiidan aad u mariyo dee ruuxu kolley dee saabuuntiina maxalkeedii way gelaysaa iyagana wixii mutawafirka taas bay ahayde bal haddii ay wax jireen gacantan uu kuba maydhiyo waxaan uu kuba taabtay khaasatan waa ruuxii biyo kuba istinjooday oo kale ee inuu waaba intaasoo ahaar raaixa waxyaale ay jiraane wixii iskaga maydhi karo ay kaba mid tahay dee ciidii taas baa waa nasan rasuulka ilaahay yeelay ayaaba dee habboon oo saasuu u yeelay rasuulka ilaahay fadalakaa dalkan shadiidan uma tawada'a u weysaystay wudu'ahu ka wudu'ihi lisalaati weysadii salaadeed oo kale uma afraqa calaa ra'si madaxiisiibaa wuxuu ku shubay talaata xafanaatin saddex xafno min a kafi waa kafkiisa muggi san baa halkan dhacday usuusha ee laakiin inta badanna san bay usuusha muslim laguba wariyey riwaayo ayaa dhacday kafay halkan ay culimadu leeyihin iyadaa tan inoo fasiraysa waayo xafnada waxaa la yidhaha min alkafayn markaa mid keliya ma ahayna labadii gacmood intuu biyihii ku wada qaaday ayuu saa madaxiisii saddex goor uguba shubay walow aan arki doono riwaayo intuu kolna dhinaca midig buu ku shubay kolna dhinaca bidix haddana markii dambe wuxuu ku wada shubay madaxii iyo dee markaas mid uu ku caam yeelaye uma kasala wuu maydhay saa'ira jasadii waa jirhkiisa intii kalena uu maydhay uma tanaxa waa durkay can maqaamihi dalika waa meeshii uu ku maydhanayey oo de waa meel ciid leh biyina kolley waatan waxyaala way ku soo duulduulayaan meeshii buu ka yar durkayoo fakasala rijlayh labadiisii lugood buu maydhay suma ataytu waxaan ula imi bilmindiili mindiil tuwaal ama dee masar iyo waxyaalaan ulaba imi si isagaba engejiyo faraddahu muu qaadan ee wuu ba wey bal iyadoo in yaroo duruqdun aynoo hadhay kolley axaadiis aan aragnay labadii xadiisba waxay nooguma sugan horta sifadii rasuulka ilaahay uba maydhan jiray waana sida ugu taabsan waxaana culimadu yidhaahaan horta marka la eego xagga maydhi ama janaabo laga maydhanayo ama xaydha lagaba maydhanaye markay noqoto laba shardi ayuunbu yeelan ama laba rukni bay ka dhigaan midi waa niyad oo inama alacmaalu biniyat oo kol haddii dee niyadu waa waxa maydhigii caadiga ahaa iyo maydhigan cibaadada kala soocaysa niyadii waa laga maarmaan marka ugu horeeyuu maydhiga bilaabayo arrinka labaad ee uu leeyahay ma rukniga labaad ama shardiga labaad leeyahayba waa in jirkii la wada gaadhsiiye biyihii ee adigu timihii iyo adigu jirkii oo dhan la wada gaadhsiiya isagoo ruuxu aada isaga hubsanaya meelahay biyuu dhaafi karaan meelaha qarsoonaan kale ee biyuu ay kaga boodi karaan sida kilkilooyinka hoostoodiiyo meelaha laablaamaya iyo waxyaalo bal taasi horta waa waxa waajibka hadduu taa yeelo ama marka hore ha weysaystaa ama yaanu weysaysaninbe dee maydhigii waa u dhammaadayba weeye laakiin xagga marka la eego sadee rasuulka ilaahay uu maydhigiisu ahaa horta de hadii jirkiisa ay wax jiraan waa kanoo wuxuu si waa sii istinjoonaya intii hoosuu maydhaya de farxalashadana haddii aanu biyo wax dardarsanayo umaba baahnaye laakiin markay kollay biyi ay gacantii gaadhayaan in gacmii la siima way roon tahay waxaana rasuulka ilaahay noogaba sugan inuu sii weysaysan jiray waysadaa culimadu istixbaab unbay kaba dhigaan hadduu ruuxu ka taga dhib ma laha oo dee laakiin sunnihii buu kaba tegay waa sunna uun e haddaba labadan dumar ee rasuulka ilaahay inoo soo naqliya waysadiisii ayaa caaisha xadiidkeeda inuu wayse dhan weysaysan jiraa inooguba sugan maymunada riwaayaadka qaarkood iyadoo mudlaqa yimaadeena laakiin riwaaye bukhaari ayaa waxa kuba yimi rasuulkii ilaahay wixii aan luga ahayn buu maydhay si wuxuu lugaha u kaadiyey oo uu dambaysiiyey kollayna madhabta shaafici labada qowlba way kuba sugayihin ama labada wejba way kuba sugayihin bal markaa markan taa hore aan raajax yeelo riwaayaadka badan waa raajax yeelo waxay noqonaysaa un wuxuu u dambeysiiyey lugaad kollay meeshan dee ciidda ah ee qoyan ee uu kuba maydhanayo wixii ka duulduulaya tandiif ahaan si uu marka dambe uguba maydho e bal waxaan leehay marka uu maydhi waysadaa laba yimaado ayay san dee uu bal matala madaxiiyo lagu horaysiin wixii u yar baahnaa takhliil ama biyaha u yar baahnaa in biyo dee lasii yar gaadhsiiya sida rasuulku yeela ruuxii timo badan lahaana waa isaga baahanaya bal matalan markaasna de eh, iyadoo dhinaca midig la horeysin dhinaca bidixna la dambaysin sida sunno ahun waa ti aynu soo marnay oo haddaad de weysaysanaysaan iyo haddaad maydhanaysaan inay sunno tahay bal taasi istixbaabtay ayaa lalaba iman bal intaas weeye waa kayfiyada dhan waxaana jirta in waysadan sidaan soo sheegnay axad culimada kamid oo waajibiyey ma jira allahuma dee daa-d daahiriyada un mooyaane waxaana halkan jira hadduu ruuxu markaa hore weysaysto arrin bay culimadu ku baraarujiyaan oo ah dee inuu istinjadiisan horreysiiyo welibana uu sii niyeeyo marka uu halkaa maydhayo maydhigii waajibkaa iyo jinaabadii inuu maydhayo si aanu mar dambe kol hadduu weysaysay ugu baahan inuu halkaa taataabto aanu ugu baahan weysadiisina ay u jirto calaa kulli xalin weysada hadduu weysaysu saa ku dhammaysto weyse dambuu uma baahan yahay ma jirto arrin kalena way jirtaa oo ah in haddii uu xataa aanu taa laba iman maydhigan waajibkaa uu kaba maydhanayo jirkiisii uu gaadhsiiye jirhkiisuna tartiib ma laha way fiicantu san rasuulka ilahi u kala horreysiyo madaxiyo taase tartiib ma laha lakiin hadduu hagaag biyi u wada maydho markii horena dee adigu waa kaas oo kale kolley labaad in uma baahanayo oo in maydhigii waysadii way hoos gelaysaa du haduu waajibkaa maydhanayo taas isagoon xataa weysaysanoo weysadaasi aanay uhoreysay aanay uhoreyn una dambeyn ayuu kuma tukan karaa bal oo bal matalan dee kolayna waxaa filaya mala ibnu cumar unbaa la arkay isagoo dib u weysayste waatay ku kaaftoomi jiraan saxaabadiina rasuulka ilaahina laakiin bal tan ah, istixbaabbay kaba dhigeen eh, hadduu taa la yimaadana waa saa fiican xataa haddaa taa laba iman maydhi waajibana ahayd markii horena uu ku horeeyey inuu isagoo niyeeyey intiiskaba maydho nu dib u taataaban u hagaag u maydhay waa ku kaaftoomaya bal waa inta iyada inoogu sugan xagga lugahana kolley waa labadaa xaaleen sheegnay ayay axaadiisu ku kala yimaadeen e waxaanay bacdigood si ay u jamciyaan kuba xambaareen walow riwaaye bukhaari iyadoo ay tahay inuu gaar u dib dhigay xadiidka maymuuna si uu waxaan kusoo duulduulay dib ugaba nadiifiyo ayuu u dib dhigay ama mar labaad ugu celiyay inuu maydho laguhi de markii horena waa kii maydho bal inaha iyada inooguba suganitan weeye xaggan kale ataytu bilmandili faradahu way noo yar dambaysaa taas وxadثna محamed بن الصباح وabubكر بن abي شhaybة وabو qrayb وlashج واسحاq waa شhan intana waan soo wada aragnay kulhm can wakiicin x وxadثna yaحyى بن yaحyى وabو qrayb qala xadثna abu mعaawiyaةa kilahuma wakiic iyo abu mعaawiya can الأعmaشh bhada الاسناadi waa isنaadkii makaan kaba soo baxnay walaysa fi xadiidima lakin xadiidkooda kumay sugnayn ifraaqu halaati xafanaatin cala ras intan way ka tegeena lakin dee xadiidka hore ay noogu sugantay riwaayada qolada kale saddex xafna in madaxa lagu shubaa taasi xadiidkooda kumay sugnayn wa fii xadiidi waqiicin waqiic xadiidkiisa waxaa ku sugnaa wasfulwuduu'i kulli waysadii oo dhan oo la wada tilmaamo oo ay kaba mid tahay yadkuru lmadmadata walistishaaka fiiq luqluqashadii buu sheegay sandaarsigii wejigii iyo gacmihii la maydhayay waysadii oo dhan buu wada tilmaamay walaysa fi xadiii abi mucaawiyata lakin abi mucaawiya xadiidkiisa kumay sugnayn dikrulmandiili taa hore ataytuhu bilmandiili faraddahu oo qolooyinka kale riwaayadooda ku sugan abu mucaawiya can ilacmash intaa kumay sugnayn وxdثna abubكر بن شhaybة qال xdثna cبداللh بن idris عن الأعمش عن saلم عن كرayb عن iبن cabاsi عن maymunةa أن النبي صلى الله عليه وسلم rasuulki ilaahay utiya waxa loola yimi bmindiri mindir iyadaa u keentay falam yamasahu muu qaadan wajacala wuxuu gudagalay yaqulu inuu leeyahay samaynay yaqul waa hadalkii maaha waa idlaaq lqawli cala lficli o wuxuu samaynayuu lama imanaya bilmaai biyihi hakada saas yani yanfudu macnaa rasuulki ilaahay tuwaalkii intuu qaatay ama mindiilkii iskagamu masixin oo iskagamu engejine laakiin biyihii dee yar qoyaankii oo kale ayuu saa isaga saydhayay saasuu ku kaaftoomay oo rasuulka ilahi bal salawaat ullahi wasalaamu taas buu yeelay bal markaa kolley waxa intanubaa inoo dambaysay oo wax kale maaha waa xaggan rasuulkii ilaahay mindilkii loo keenay muu qaadan oo macnaha gacmihiisii ama acdaadiisii kumu engejin culimaduna kolley aqwaal dhowray leeyihiin amalaa qowlkooda ugu raajaxsan iyada taasi ficil ina dee ruuxu is-engejiyey inuu iska daayaa labadaba shay mubaaxa weeye oo rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh wax nahyiyo kaba yimi oo inooga sugan diidmo uu diidayo internship ama ha maydhi ha noqoto ama weysee la layska engejiyo waliba ruuxu markuu u baahdo taasi ma jirto axaadiid baabka ku soo aroortay oo ahayd xaggaa marka la eego tanshiifka iyo isegejinta nahyinteeduna wax ka sugan asal ahaan maba jirto xadiidkan rasuulka ilahina waxaa ku sugan inuu celiyey une laakiin de waa kan ficil kale oo lamida uun is-engejintii buu la yimi oo kan biyo iska daadinayay markaa biyo iska daadintii iyo iska engejin la iskaba engejiya waa islaama midoo maqsuud keliya ama qarad keliya laga wada leeyahay marka bal adigu waxa ay tahay uun haddii laga tegayo waaba roonte laakiin lama odhanayo waa karaaha lama odhanayo waa shay mubaaxoo ruuxii la yimaadana waa u banaan tahay ruuxii ka tegayna way u banaan tahay uun sababtuna waxa weeye nahyin la iskaba nahiyo walow ay wax soo arooreen wax ka sugani maba jirto dee istixbaabna lama odrhanayo imika waa ficil mujarada rasuulka ilaahiyna waa kan aan dooninba bal waxaan leenahay labada xaalaba waa laba xaalo oo banaanun weeye taas weeye in saxaabadii rasuulkana dee kolley kuwa iyagu odhan jiray maydhi iyo weysaba wax basi ku sugan tashkiif ma jiro sa anas ibnu malik iyo way jireen kuwa labadaba diidi jira sida ibnu cumar iyo ibnu abi layla ibnu cumar oo kale oo odhan jiray laiskama engejinayaana way jireen kuwa weysada iyo maydhiga kala qaado weysiga ayaan la iska engejin laakiin maydhigu dhib ma laha odhan jirena way jireen sida ibnu cabaas oo kale eh, laakiin bal waxaan leenahay xaasil kolley arrintan ficilkan dambe rasuulka ilaahay yeelayna ibaaxadun bay noo tilmaamaysaa وxdثna محمد بن المثنى العنزي قال xdثnي أbو cاaصم عن حنظلة بن أbي سفyان عن القاسم عن عائشhaةa قالت كاna رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم رasuulka ilahi وxuu ah إda اkتasla markuu maydho min الجناaبةi dacaa wuxuu dalbi jiray bishayin shay naxwilxilaabi hadhuubka iyo waa waxaan weelkan geela ama lagu liso oo kale ama in de waxa weya taas ayaa xilaab iyo mixlab laba yidhaah waa weelkii biyaa loogu keenaye u kuba maydhanayey cashar kan ka dambeeya inooguba iman qadarkii rasuulka ilaahay bal kuba maydhan jiro waa qadar aan israaf kuma sugnayn ee waxa weeya kaasuu dalbi jiray weel adigu noocaas oo kale ah oo qadarkii ah qadarkuna way inoo dambaysaa insha allah casharka kan ka dambeeya ayuu odhan jiray ii keenoo biyo ah fa akhada bikafihi markuu farxasho dabadeed ayuu kafkiisa biyaha kusoo qaadi jiray oo markuu madaxana hadda kuba shubo ayuu bada-a markaa bilaabi jiray bishiqi ra'sihi laymani dhinacan midig ee madaxiisu ku bilaabi jiray uma alaysari haddana ka bidix uma akhada bikafay labadiisa kaf intuu kusoo wada qaado ayuu faqaala bihima qaaladu waa ti bmacna ficilka wuxuu dee waa afraqa bihima weeye waa labadii kafoo wada jiro calaa raasi madaxiisii labadii dhinacba markii hore uu sii maydhay haddana uu ku wada shubayay madaxii oo dhan dabadeedna jirka kaluu sidaa kuba maydhayay wallah subxana wa taala alam